bilowgii adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada taratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin kulan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan maanta waa arbaco weyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay shaniyolabaatanka oktoobar sanadku waa labada kun saddexiyolabaatanka barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa qodobo ay ka mid yihiin kulamada xiisaha badan ee aadka loo hadalhayo oo caawa jira champions leaga kooxda kubadda cagta mancity waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta yangi boys waa kulan xiiso badan sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulanka kooxda kubadda cagta baasha ee caawa dhexmari doona shakta duniska iyo kooxda cagta barcelona kulanka ugu xiisaha badan waa kooxda cagta b e iyo kooxda cagta ac milan newcastle unitedna garoonkooda waxay ku qaabili doonaan kooxda cagta borushiya dortmund sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta ma united xalay way wacdareeyeen waxayna markaa dabcan ay halgooli waxba ay guulka ka gaareen kooxda kubadda cagta copenhagen waxaynu eegi doonaa wacdareynta golhay onana weliba hari maguaya sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta bayer munij weli iyagu waxaweeyaan rikoorkoodii ay wataan soddon kulan oo gruubka ama wareeg guruubyada champions liga weli lama garaacin waa bitin sidoo kale inter milan iyaguna ay guuleysteen laba gool hal marangeeska real madrid laba gool ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta sporting baraga sidoo kale tujuudi belgham waa uu napoli iyo weliba real societan guulayay gaareen sidoo kaleeto ronaldo xalay isaguna waa uu wacdareeyey suuqa kaliibsiga yaana ka marneen kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho sava ali o temela ọ ga-azagogo tous ensemble on fait le show on t'invite à la magie y pas de raccourci oublie tes soucis c'est bien faire la folie on t'invite à la magie y pas de warkeyga dhegeystayaal waxaynu ku bilaabeynaa barnaamijka ciyaaraha dowlada cadda kulmi magaalada muqdisho kulmada eh, la ciyaaray haddiinu eegno kooxda kubadda cagta bayr munij ayaa guul ka gaadhay kooxda kubadda cagta galatasaray kooxda kubadda cagta bayr munij weliiri ka fiican ayay haysataa soddon iyo todoba kulan ama soddon iyo todobadii kun ugu dambeysay oo ay ciyaareen eh, wareega guruubyada waxa weeyaan gebi ahaanba maan laga badin oo inta badan way badinayeen iyadoo xalayna kooxda kubadda cagta galatasaray saddex gool iyo hal ay ku garaaceen ciyaaryahaanada aadka u khatarta badan sida ciyaaryahan coman ayaa gool koowaad bilaabay sani ka caawiyey kayn ayaa goolka labaad dhaliyey kayn jamaal musalla ayaana kayn ka caawiyay oo kayn ayaa caawin sameeyey jamaal waa midkii saddexaad saddexda gool ayay ku badiyeen ninka lagu magacaabay kadi isagana gool ayuu dhaliyey oo goolkulaada laakiin sidaasi ay tahayna koox kubadda cagta bayr murj waxaa weeyaan mar waliba waa koox aada u khatar badan sanadkan waxay ka tahay kooxaa loo saadaalinayo kuna guuleysan karaya champions leaga hadaba gruubkan waa gruubka koowaad bayer munich iyo kooxda kubadda cagta galatasaray iyo ma united iyo copenhagen ayaa ku jira kooxda ugu khatarta badan gruubkan waa kooxda kubadda cagta bayer munich sagaal kulan oo ay ciyaareen saddex ka mid a ah, markaynu eegno waa saddex kulan ay ciyaareen wayaan saddexda way badiyeen sagaal gool ayay dhaliyeen halka keliya shan gool laga dhaliy marka bayer munich in noocaadi maaha oo aada iyo aad ayaa loo ammaanaya sidoo kaleetana markaynu eegnana eh, ciyaaraha caaw jiro ama ciyaaraha ugu xiisaa badan caawa waxaa kamid ah kooxda cagta ee barcelona ay ciyaari doonta caawa iyadoona kooxda kubadda cagta barsha ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta shakhtar doneski iyadoona eh, sideedda caawa oo rubi dhiban ay la ciyaari doonto kooxda shakhtar oo shakhtar duniski soo booqan doonta sbain laakiin barcelona weli xaalad dhaawac ayaa haysataa oo roberto lowenduski sergio roberto faranka de jon hafeynaha jolesconda bedri iyo weliba gaafi dhammaan ciyaaryahaanadaasi ma heli doonaan koox kubadda cagta barcelona hadaba baarsha shaxda ku ciyaari karayaan caawa waa goolhaga stergan ninka lagu magacaabo marcas alonso difaaca cristensen aruqo iyo ninka lagu magacaabo jawaab kanselo waa saddexda afarta difaac ikay gundogan iyo weliba ninka ciyaaryahanka da yar lagu magacaabo fermin lobas iyo ciiraanka lagu magacaabo romeo waa saddexda qadka dhexe ee caawa kooxda kubadda cagta ee baasha ay kusoo geli karayaan lemin yamal jawo falakis iyo feran torresna waa saddexda ciyaaryahan ee weerarka kaga ciyaari doona caawa markaynu ogno barcelona xil ciyaareedkan waxaweyaan aad yad ay u wacdareenayaan weli waa beyton baasha lama garaacin dhammaan kulmadii ay ciyaareen markaynu eegno soalahaan kale waxaay kulankii ugu dambeeyay hal gooli waxba kaga badiyeen atletic bilbaw waxay barbare la galeen labaiyo labo kooxda kubadda cagta garnada waxay champions liga hal iyo gooli waxba ku garaaceen kooxda kubadda cagta borto waxay hal gooli waxba ku garaaceen horyaalka sevilia waxay barbaro labiyo laba la galeen kooxda kubadda cagta malorka waxay saddex gooli laba ku garaaceen kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo siltafigo waxaay champions league kulanka ugu horeeya furitaankaba ay shan gool ku garaaceen kooxda kubadda cagta antweb waxay shan gool ku garaaceen kooxda kubadda cagta real batis sidoo kaleeto barcelona labayo hal ay kaga basiyo sasona marka sidoo kale afar saddex oo kambaga cajiib ay ku sameeyeen falaryaal sidoo kale laba gooli waxba ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta kadhis garanaada barbadhac ayay la galeen oo goolla marka tan iyo xilli ciyaareedkan waxa weeyaan kooxda kubadda cagta barcelona in ay guuldaro qaadato waxa ugu dambeysay markaynu eegno xilli ciyaareedkii hore afarta juun markaasi oo ay laba iyo hal guuldaro kala kulantay kooxda kubadda cagta saltavigo marka xiligaas ayaa ugu dambeysay markaasina horyaalkii wayba qaadeenba oo kulankaasi kulan wuxuu ahaa oo iska baashaala maadaama goor horeba horyaalkii xil ciyaareedkii hore ku guuleystay marka afarta jun labada xil ciyaareedkii hore laba gool iyo hal ayaa lagu garaacay markaas ayaa ugu dambeysay tan iyo markaasina waxa weeyaan kooxda kubadda cagta baarsha guuldarro ma qaadan marka waxayna la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta shakhtar toniske shakhtar markaynu eegno iyagu shantii kulan ugu dambeysay oo ay ciyaareen saddex ka mid ah ayay guul gaareen sidoo kaleetana eh, hal jeer barbare ayay galeen markaynu eegno markii ugu dambeysana kooxa kubadda cagta shaqda dunayska iyo weliba kubadda cagta baarsha ay wajahaan ama ay wada ciyaaraan waxa uu ahaa eh, labayo tobankii abril labada kun kow iyo tobankii markaas ayay markaa ciyaareen kulan friendlia ah, laakiin markaynu eegno kulan heer caalami ah waxaa ugu dambeysay oo ay markii la eego labada kuiy tobankii weyaan ay champions leaga wada ciyaareen sidoo kaleeto kulan kale ayaa jira oo aad iyo aad u xiiso badnaa oo ay barcelona shakta duniski ka qaaday koobkii xisaab badnaa ee uefa sawarkaabka waa labada kun iyo sagaalkii markii baarsha ay markaa dabcan koobkaasi ka qaaday kooxda kubadda cagta shakta duniski waxa ay ahayd sideed iyo labaatankii agosto labada kun sagaalkii sidoo kaleeto waxaa jiray kulan kale oo xiiso badnaa oo ay mar ay ku kulmeen wareega eh, gruubka wayaan wareeg guruubyada labada kun markaasina kooxda kubadda cagta shakhtar duniski saddex gooli laba ku garaacday iyagoo markaa sbain ama booqday garoonka barcelona ay ku ciyaarto saddex gooli labo markaa eh, xili ciyaareedkaasi labada kun iyo sideedii barcelona sporting lisbon shakhtar duniski iyo basal ayaana wareeg guruubyada ku jiray oo markiiiyaga ayaa groupka markaasi hogaaminaya barsha lix kulan oo ciyaareen afar kamida ah way badiyeen lix kulan aafar kamid ah way badiyeen sideed iyo toban gool ay dhaliyeen halka sideed gool laga dhaliyay xilligaasina barcelona waxay ahayd koox inaba aan ahayn oo markaasi waa laga cabsan jiray koox kubadda cagta barsha waxay ahayd koox markaasi dabcan inabaanan caadi ahayn xilligaasi beb guardiola ayaana macalin u ahaa ciyaaryahaanadii khatarta badnaa sida ciyaaryaanka ee eh, lagu magacaabo Eh, sida b k iyo sergio bosquetes iyo ciyaaryahanadii qatarta badnaa sida ciyaaryahanka pedro oo xilligaasi aad u daayara ayaa kamid ah ciyaaryahanadii xilligaasi dabcan u ciyaaray barsha sida ciyaaryahanka lagu magacaabo tieri henry oo xilligaasi barsha joogay shafi torres ciyaaryahanadii kale aadku khatarta badnaa markaas waxa weyaan waxay ahayd sagaalka december labada kun iyo sideedii markaasi wareega gurubyada champions league isku arkeen markii la eego dhammaan eh, weeraan sideed jeer ay kulmeen barsha ilaa sagaal jeer lix jeer barcelona ayaa garaacday shakhtar halka laba jeerna shakhtar ay guuleysatay hal jeerna darow ama barabara la galay marka waan doonaa caawan haddii barsha ay waxa weeyaan sii guuleysan karayaan haddaba barcelona sanadkan waxaa looga fadhiyaa champions leaguin meel fiican ay ka gaaraan barsha labada sana ugu dambeysay tartanka champions leaga wareeg gudhubyada ayay ku hareysay marka laakiin sanadkan waxa weyaan durbo waxaad dareemaysaa in barcelona wareegii lix iyo ay gaari karayaan haddii caawa ay guul ka gaaraan kooxda kubadda cagta shakhtar duneski haddaba gruubkan barcelona lix dhibcood ay leedahay waa gruub haji weyaan baasha lix dhibcood bortow saddex dhibcood shakhtar dunes saddex dhibcood marka kooxda kubadda cagta antwebna wax dhibco ma lahan marka barcelona kulankan haddii guul ay gaaraan goor hore ayaaba barcelona ay u gudbi karayaan wareega lix iyo oo markii laga keliya saddex dhibcood ay u baahnaan doonaan haddii caawa ay garaacaan kooxda cagta shakhtar doneski dhanka kalena haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta real madrid weli waa wacdareynayaan toddobaadka soo socdana waxaa wada ciyaari doona real madrid iyo weliba kooxda kubadda cagta barcelona marka barsha waxa weeyaan iyagu waa ay guuleysteen labadii kulan ugu dambeeyey oo ay ciyaarayeen horyaalkii iyo weliba champions leaga markaan hadda marka waxay isku diyaarinayaan waa derbiga weyn ee real madrid iyo weliba kooxda kubadda cagta barcelona marka kulanka wuxuu noqon doonaa kulan innabaanan caadi ahayn marka barcelona aadaed ay isku diyaarinayaan kulankan wuxuu noqon doona kulan xiise badan hadaba kooxda kubadda cagta marangeyska oo ah kooxda taariikhda ugu badan ee eh, hanatay tartanka ugu xiisaha badan markii laga soo tago bundiyaalka dunida waa champions league weyaan waa kooxda kubadda cagta real madrid eh, tiro afar iyo jeer ay haysataa marka waxay doonayaan sanadkan kii shan iyo tobanaad inay ka dhigtaan haddaba real madrid waxa weeyaan iyagu eh, tani markii tartankan eh, xilli ciyaareedkan markii la eego waxay garaaceen napoli waxay garaaceen sporting baraqa waxay garaaceen uni balin waa saddexda gruub ama saddexda kooxoodba gruubkooda eh, dabcan ku jira saddexda naadiba way garaaceen taasi oo ka dhigan in mar waliba real madrid ay tahay koox inaban caadihayn oo aad iyo aad u khatar badan haddaba real waxa weeyaan iyagu weli xidigihii muhiimka ayaa ka dhaawacan sidaasay tahana way wacdareenayaan anton rodriged iyo weliba najow sida ninka lagu magacaabo feran karshe iyo dani karfaal iyo golhaya keba federico valverdiv mafinga mudrij iyo billingham iyo rodrigo iyo weliba finicacia ayaa lagu soo bilaabay shaxdii xalay kooxda kubadda cagta real madrid ay guul ka gaarayeen kooxda kubadda cagta sporting baraga markaynu eegno rodrigo oo ayadanba waxaa weyaan goolla-aan haysatay ayaa goolkiisii dhaliyay oo tartanka champions leaga markii la eego isagoo dabcan xil ciyaareedkan laba gool dhaliyey hal goolna caaweyn uu sameeyey haddaba rodrigo lix iyo toban daqiiqo isaga ayaa dhaliyay kadibna waxa weyaan goolkaasi waxaa ka caawiyey ninka lagu magacaabo fini markii la eego waa judi billingham ayaa gool dhaliyey waxaa ka caawiyey goolkaasi finicia ah, gia marka judi billingham isagu xil ciyaareedkan innaba caadi maaha wuxuu noqday ciyaaryaankai ugu horreeyay taariikhda soo mara kooxda kubadda madrid sidoo kale saddexdiisii kulan ugu horeeyeyba shabaqa soo gaara tartanka champions leaga saddex kulan ayuu ciyaaray saddexduba waxaa weeyaan saddex gool ayuu dhaliyey marka ciyaaryahankan innaba caadi maaha su kale xil ciyaareedkan eh, labaiyo toban kulanoo ciyaaray kooxda waxa uu siiyey koo gool saddex goola caawina marka ciyaaryahaankan maaha ciyaaryahan weeraryahaan maaha oo sida haalan oo kale roberto lewandwiski krim bizema ronaldo maaha waa ciyaaryahan qaddexe ka ciyaara marka waxaa leeyahay ciyaaryahankan waa ciyaaryahaan inabaan caadiha ah sanadkaana kooxda kubadda cagta madrid isaga yaaba jiidayaba oo meel fiican gaarsiinaya haddaba markaynu eegno xil ciyaareedkan juudi bilgham waa ciyaaryahaanka labaad xil ciyaareedkan golosha ugu badan dhaliyey xataa wuxuu ka gool badan yahay ciyaaryahaanada waaweyn sida oo yacni waryahaanada ah, sida keli imbabe iyo rin halan oo loo arko inay bedeli karayaan imbabe iyo miisi marka ciyaaryahankan juudi bilgham innaba caadi ma xil ciyaareedkii hore afartan kulan ugu ciyaaray kooxda dortmund keliya afar gool ayuu dhaliyey laakiin xil ciyaareedkan laba kulan keliya uu ciyaaray kooxda real madrid waxa uu dhalinayaa oo xil ciyaareedkan kow gool ayuu sii marayaa marka saddex goolna waa uu sii dheertahay oo asisti ama caawina marka juudi in nabacaadi maaha aad iyo aad marka xil ciyaareedkana midda kale real madrid waxaa weyaan inta badan waxay ciyaartaa lambar sagaal la ama noonaan la marka la maadaama jasulu waxaa laga saaray ama inta badanba eh, waxaa weyaan xil ciyaareedkan real madrid ma ciyaarto habka lambarka sagaalaad sida kariim benzema booskiisi marka judi wilcam ayaa waa lagu cariirinayay ama lagu camacmeynaya laakiin sidaasi ay tahayna ciyaryaankan booskiisii waa uu baxay carlo angeloto wuxuu leeyahay run ahaantii judi billingham oo kale ciyaariya ama tay ahaantiisii waa ii dhimanta wuxuu leeyahay isagu hadda waa labaatan sano jir waxa uu dhashay sagaallabaatankii juun labada isagoo sidaasi ay taam iyadoo sidaasi ay tahana juudi waxa weeyaan isagoo labaatan sana jir ah oo keliya waxaweyaan shan iyo toban sano soo socda ayuu banooni ciyaari karaya wiilkan sidaas ay tahan wuxuu leeyahay waa uu wacdareynaya waa uu dhalinayaa waana uu caawinaya marka carlo angeloti madaxa ayuu farta saartay wuxuu leeyahay war ahaantii judi billingham innaba caadi maaha aad ay u khatar badan yahay marka judi billingham isagu waxaweyan waqhtigiisii ayuu qaadanayaa midna e eh, kulamada kale ee eh, dabcan caawa jira iyadoona e kooxda kubada cagta inter milan oo ah kooxda xil ciyaareedkii finalka gaartay sidoo kale beb gordolo wuxuu aaminsan yahay in inter milan sanadkan ay noqon kareyso ama mar kale ay gaari karayaan finalka tartanka champions leaga hadaba inter milan markaynu eegno labadii kulan ugu dambeysay ama saddexdii kulan ugu dambeysay way ciyaareen tartanka champions leaga saddexda kulanba waxa weyaan laba kamid ayay badiyeen iyagoo markaa hal jeerna barbara gale waa ambiitan xil ciyaareedkan iyadoona xalay ay laba gool iyo weliba hal ku garaaceen kooxda kubadda cagta ee zelisburg markaynu egno ninka lagu magacaabo sanchez waa alex sanchez weyaan oo isagu waxaweyaan ciyaaryahaanka muhiim u ah kooxda inter isagu waxaweyaan kooxo badan ayuu soo maray sanchez marka laakiin hadda waxa uu ku nasanaya kooxda kubadda cagta inter milan oo mar uu kasoo tagay Eh, kadibna waxa weyaan ku biirimay united kadibna waxa weyaan olympic leone uu soo maray hadda waxa uu joogaa kooxda kubadda cagta intero kooxdiisii hore sanchez ayaa bilaabay kadibna hakan ayaa gool kula dhaliyey taa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta inter milan weli ay wacdareenayaan marka kooxda kubadda cagta inter milan iyo weliba eh, tobare simeon isagi waa la ammaanayaa oo xalay garoonkooda joseba meza ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta ee eh, zalisburg sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ee mancity iyagu way ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta mancity waxay la ciyaari doonaan caawa kooxda kubadda cagta yangibos kulankaana kulan xiiso badan ayuu ahaan doonaa beb guardiola waxuu kusoo geli karayaa ama ku ciyaari karayaa shaxdan golaya ederson gavardiol robin dias kyle walker jack ninka lagu magacaabo rico lewis rodri benardo silva sidoo kale vilforden harlan iyo weliba julian alvares inkastoo laleeyahay jack laguma soo bilaabi doono kulankan maadaama ciyaaryahankan duuku uu ka wanaagsan yahay xil ciyaareedka markii la eego haddaba kevin dubruni ayaa kasii maqnaan doona kooxda kubadda cagta mancity xil ciyaareedkan aada yad ay inkastoo horyaalka laba jeer la garaacay laakiin sidaas ay tahayna xil ciyaareedkan tartanka champions leaga labada kan ugu dambeysay ciyaareen labaduba way badiyeen lix gool ayay dhaliyeen laba gool ayaa laga dheliyey waxa weyaan sanadkan waxaa aad yaad loo amaanayaa ciyaaryahaanka labaad ee ugu wanaagsan mancity xil ciyaareedka dhanka goolaalinta waana julian alfares julian alfares waa ciyaaryahan aad u khatar badan waxa uu dhashay kow iyo soddonka january labada kun waxa weyaan sidaasi ay tahayna ciyaaryahankan kooxda kubadda cagta rafael baleed labada kun kow iyo labaatankii laba kun labaiy labaatankii mancity bixiyeen toddobiiyo milyan waa lacag aad iyo aad u yar markii la eego sababta ciyaaryahankan ugu yaraan boqol milyan iyo konton ilaa sideetan milyan ay u qalmaa sidaasi ay tahayna waxaweyaan ciyaaryahankan eh, markii la eego waxaa loo keenay in bedel u noqdo ciyaaryahanka haalan haddaba alfares xil ciyaareedkan afar iyo toban kulan oo ciyaaray kooxda kubadda cagta man city ama u ciyaarayba toddoba gool ayuu dhaliyay afar gool assist ayuu sameeyey markii la eego sidoo kale ciyaaryahankan laba kulan oo ciyaaray xil ciyaareedkan champions leaga saddex gool ayuu dhaliyey hal goolna waa uu caawiya marka ciyaaryahankan waxuu ka mid yahay ciyaaryahanada tartanka jamis league xil ciyaareedkan gooldhalintiisii gacanta ku haya ama hogaaminaya haddii caawa gool uu dhaliyo isagayaa hogaanka gooldhalinta ama toob ama ciyaaryahanka u wanaagsan gooldhalinta isagaa markaa noqon karaya markii laga xil ciyaareedkan haalan isaga weli waxaa weyaan eh, xil ciyaareedkan ma uusan dhalin goolkiisii ugu tartanka jamis leaga hadaba haalan xilli ciyaareedkii hore iyo xilli ciyaareedka markii la eego xilli ciyaareedkii hore tartanka james leaga ko kulan uu ciyaaray labaiyo gool ayuu dhaliyey laakiin hadda waxa weyaan laba kulan uu ciyaaray wax gool ma haysta laakiin waynu arki doonaa waxaa la aaminsan yahay in caawa shabaqa uu soo gaari doono yangi boys markii guureysa taariikhda ayay kulmi doonaan kooxda kubadda cagta macity iyo kooxda kubadda cagta ee yangi boys marka kevin dubrunia keliya ayaa ka maqnaan karaya b h g iyagana garoonkooda waxay ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta hayc milan kulan xiise badan b h g waliba kooxda kubadda cagta hayc milan markii la eego kulan heer caalami ah in ay markaa wada ciyaaraan waxay ugu dambeysay labada kun iyo kowdii markaasina kooxda kubadda cagta milan iyo b h g waxaa wareeg gurubyada ay ku wada kulmeen marka labada kun waa labada kun iyo markii ugu dambeysay markaynu egno ugu yaraan shan jeer ayay wada ciyaareen ac milan iyo weliba kooxda cagta b g saddex ka ah waxaa guul gaadhay kooxda cagta milan laba jeer barbadhac ilaa iyo haddana ma jirto ac milan in taariikh ahaan ay garaacday mar kooxda cagta ee b in la garaaco weyaan ama b h inay ka gaadho kooxda labaad taariikhda ugu badan ee champions leaga haddaba gruubkan newcastle b iyo weliba milan iyo dortmund waa gruubka geerida newcastle ayaa kaalinta koowaad ku jirta b h kaalinta labaad milan saddexaad dortmundno afaraad marka gruubkan waa gruub khataata ah iyadoona newcastle united iyagona caaw ciyaari doonto koox kubadda cagta dortmund waa kulan kaleeto oo xiiso badan marka newcastle waxa weyaan kulankii ugu dambeeyey way garaaceen kooxda kubadda cagta b sidoo kaleeto markii ugu iyo taarikhda ay wada ciyaari doona newcastle united weliba kooxda kubadda cagta dortmund markaynu eegno kooxda newcastle inaba caadi maaha ciyaaryahaana khatar badan ayay wataan sida golaha nek bob ninka lagu magacaabo dambad fabia shia sidoo kaleeto ciyaaryahanka lagu magacaabo bruno gambres iyo anderson iyo ninka lagu magacaabo alexander isaq oo ah ciyaaryahanka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta newcastle united iyo weliba ciyaaryahanka almeron waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahanada sida ninka lagu magacaabo hafe banes jorg willog iyo weliba stephen botman hadalka kooxda kubadda cagta brushio dudmudno iyaguna ciyaaryahan aad u khatar badan ayay haystaan xil ciyaareedkan markii la eego waxaa jira ciyaaraanka lagu magacaabo eh, daniel malin iyo weliba ciyaaryaanka lagu magacaabo julian banet marcus rom iyo weliba ciyaaryahaano kaleet waa marcus ruus weyaan waa marco ruus ciyaaryahaan kaleet aada u khatar badan ciyaaryahanka lagu magacaabo moycoco iyo julian raison ayaa ka maqan caawa kooxda dortmond marka lazio iyo feynoodna wada ciyaari doonaan halka kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo antiweb iyo borton ay wada ciyaari doonaan weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta arsenal laba gool iyo hal ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta sevilia kulan xiise badan ayuu ahaa haddaba ciyaaryahanka matineli iyo weliba gabriel jesus waa labada ciyaaryahaan ayaa aada loo amaanaya matineli ayaa bilaabay qeybta hore iyadoo markaa gabagabay ahayd oo daqiiqada dheeraadiga lagu daray kaambiyada kadibna gabriel jesus digl rice waa la ammaanaya inaba caadi maaha konton saddex daqiiqa ayaa ka caawiyey marka sevilia waxaweyaan garoonkoodii ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta sevilia waa la garaacay haddaba arsenal waxa weeyaan markaynu eegno kulanka ee safilia way dadaashay oo aad yaday u ciyaareen laakiin sidaas ay tahayna safilia waxaa leeyahy xilli ciyaareedkan weli ilaa hadda laba gool ma aysan dhalin marka safilia marka dhanka gool dhalinta ayay ku liidataa markaynu eegno kooxda cagta ganaris ee eh, waxa ay ahaayeen kuwa markaasi dabcan eh, sameeyey baasas gaaraya ah, afar boqol labayo labaatan baas saddex boqol afartan saddex baas kamida ah way dhamaystireen halka safilia iyagu garoonkooda lagu ciyaarayay ay ka fiicnaayeen arsenal dhanka baasaska shan boqol soddoniyo shan baas ayay sameeyeen waxa ay kumbilid gareeyeen afar boqol afartan todoba baas marka laakiin sidaas ay tahayna waxa weeyaan michael arteta waxa uu gaaray oo dabcan guushiisii labaad xil ciyaareedkan champions leaga ganris lix dhibcood ay leeyihiin koox kubadda cagta lenis waxay leedahay shan dhibcood sevilia waxay leedahay laba dhibcood koox kubadda cagta b s v endofan iyaguna waxay leeyihiin ilaa iyo hal dhibcood waa laba dhibcood weyaan marka kulamada waxa uu ahaa kulamo markaasi aad u xiiso badan tobabaraha koox kubadda cagta arsenal michael arteta tobabaraha kooxda kubadda cagta arsenal michael arteta waxa uu aad yadwaamaanay ciyaaryahanadiisa muhiimka sida ciyaaryahanka gabriel jesus iyo matineli iyo baka isaka wuxuu leeyahay waa ciyaaryahan aad u khatar badan sidoo kaleeto waxa uu aad waamaanay ninka lagu magacaabo kay haverts wuxuu leeyahay waa ciyaaryahan daayar keliya wuxuu u baahan yahay waqti marka waqtiha la siiya ayuu leeyahay marka ninka kay havertisna isagu xil ciyaareedkan aad yaday ugu jaban tahay Eh, inkastoo kulamadii ugu dambeysaba ciyaaryahankan kursiga keedka ku fadhiyay laakiin hal ciyaareedkan afar iyo kulan oo ciyaaray koox cagta arsenaal keliya hal gool ayuu dhaliyey hal goolna caawin ayuu sameeyey marka meekal arteta kooxdiisii laba caadi sida bukaa isaaka gabriel jesus mataneli sidoo kale digl rice ayuu aad iyo doomaanay wuxuu leeyahay digland waa ciyaaryahan aada u muhiimsan marka muhiim ayuu noo sidoo kale wuxuu leeyahay gorgino waa ciyaaryahan aada u khatar badan marka waxaa weeyaan koox cagta arsenaal xilli ciyaareedkan kulamadii ay ciyaareen xil ciyaareedkan champions leaga iyo dhammaan kulamadii ay ciyaareen ugu yaraan ko iyo toban kulan ayay ciyaareen kooxda kubadda cagta arsenal keliya hal kulan ayaa la garaacay iyadoo aynu ognahay kooxda kubadda cagta arsenal in ambitin ay tahay oo ay xil ciyaareedkan weli la garaaceen horyaalka brimier leaga marka waxay isku diyaarinayaan kulanka sheffield united sideed iyo labaatanka kulankaasi oo garoonkooda ay ku qaabili doonaan koox kubadda cagta sheffield kadibna newcastle marka arsenal kulamada kusoo wajahan waa kulamo markaasi dabcan ay badin karayaan horyaalka brimier leaga socolaan oo kale sheffield ayay la doonaan sideed iyo labaatanka newcastle waa kulan adag laakiin waxa weeyaan waxay la ciyaari doonaan afarta novembar waxay la ciyaari doonaan kooxda cagta barley bremford ayay la doonaan kadib wolfes marka arsenal waayadanba waxa weeyaan kulamadoodii aad yaday u jilcan yihiin dhanka horyaalka arsenal kulan derbi ah ama kulan weyn inay ciyaarto waxaa dabcan uu noqon doona kulan aandhaweyn waana kulanka liverpool saddex iyo labaatanka oo gabagabada sanadkan waa konton sagaal maalin ayaa ka hadsan marka kulankaasi ayaa ah kulanka ugu soo horeeya arsenaal oo kulan biggema ah. inta kale waa kulamo ay badin karayaan soalahan kale sida walfis oo kale inkastoo astovilla koox inabaanaan caadi ahayn xilli ciyaareedkan ay tahay laakiin arsenal oo xil ciyaareedkan qurux badan qaadanaysa markaas tonvil oo kale markaas tonvil ay garaaci karayaan breyton inkastoo khatar badan tahay laakiin arsenal way soo dhaweyn doontaa koox kubadda cagta breyton inkastoo kulankaas inuu kulan khatar badan yahay marka arsenal xil ciyaareedkan waxaa la aaminsan yahay in tartanka jabnes liga ay meel fiican ka gaari karayaan ugu yaraan waxaa leeyahay arsenal waxaa leeyahay arsenal ugu yaraan xil ciyaareedkan wareega sideeda ah, ama sideedhamaadka tartanka james leaga way gaari karayaan wareega lix iyo tobanka aanan markaa dabcan kooxaha aadka khatarta badan lagu aadin sida bayer munig iyo real madrid iyo waxaa leeyahay arsenal wareega sideeda ah, sanadkan way aadi karayaan markaynu eegno kooxda kubadda cagta manchester unitedna iyagu waxa weyaan way badiyeen waxay garaaceen kooxda kubadda cagta copenhagen waa markii ugu horeysay markaynu eegno xil ciyaareedkan ma united oo tartan champions leaga guul gaharaysa ama badinaysa manchester united waxa weyaan iyagu lagu baran xil ciyaareedkan in ay guul ka gaaraan saddexdii kun ugu dambeysay waxa weyaan laba jeer ayaa la garaacay laakiin markii ugu horeysay xil ciyaareedkan tartankan guul ay ku daafurteen garoonkooda waxa weyaan markii ugu dambeysay galatasaray ayaa garaacday laakiin sidaas ay tahayna xalay waxa weeyaan way baxsadeen koox kubadda cagta united aadiyad ayaa loo amaanaya haddaba waxaa la amaanayaa ninka loogu magacaabo andre onana oo xili dambe gebagabada ciyaarta waxa weeyaan kooxda kubadda cagta copenhagen ay ku dhoweyd in ciyaartaasi ay ku dhammaato markaynu eegno barbar gool iyo gool laakiin waxaa diiday andre onana oo sagaashan daqiiqo balaas todoba daqiiqo lagu daray waxa uu gool kulaad ka badbaadiya marigoor hore ka badbaadiyay ciyaaryaanka lagu magacaabo jordan larson marka ciyaaryaanka eh, andrew nana iyo harib maguire labada ciyaaryahanba inta badan waa la eedeeyaa oo waxaa la yidhaahdaa ciyaaryahaano wanaagsan maaha ciyaaryahaano markaa dabcan aada waxan weeyaan laakiin sidaas ay tahayna xalay harib maguire isagayaa goolka koowaad keenay kristan ericson ayaa caawiyey ka caawiyey goolkaasi harry maguire ayaa dhaliyey kadibna gabagabada waxaa weyaan rawnaan marka labada ciyaaryahan inta badan aflagaadiyo malacaayo waxa weyaan ama inta badan la daleeceeyo waxa weyaan xalay guushii muhiimka ahayd ay la gaareen kooxda kubadda cagta manchester united markaynu eegno kooxda kubadda cagta manchester iyo weliba tababare erig tanhaag haddii tababar erig tanhaag xalay laga badin lahaa ama dhibco lumi lahaa waxa weyaan xaaladooda ma sahla oo xaaladiisa dhanka tababarnimo waa ciirin lahaa si gebi ahaantiisaba waxa weyaan xalay ciyaaryahanadiisii aadid ayuu ammaanayaa sida ciyaaryahankan dhownaana sidoo kale tahari maguaya rafael faren diego dailot sergio rogolan mactomani amrabat bruno fernandes rash antony weliba ninka lagu magacaabo hagjalan marka kulankaasi wuxuu ahaa kulan oo ay markaa dabcan koox kubada cagta munited u qalmeen inay markaasi guuleystaan haddaba rajada koox kubada cagta munited tartankan wareegi lix iyo ay u aadsan karayso waxa weeyaan waa in kulanka xiga horta copenhagen ay garaacaan lix dhibcood ka qaatan kadibna galatasaray ay garaacaan marka laakiin kulanka ugu dambeeyay bayer munig iyo manchester marka kulankaasi manchester haddii ay ka badiso bayer munig way fiicnaan lahayd xataa haddii barbaro markaasi ay ka qaadato laakiin sidaasi ay tahayna kooxda kubadda united weli rajadoodii way nooshahay oo ma united xil ciyaareedkan waxa weyaan ama kulmadii ugu dambeysaba guulal muhiim ayay gaarayeen oo markii la eego kooxda kubadda united xil ciyaareedkan bilowgiisii wa ka jabnay laakiin sidaasi ay tahayna tusaale ahaan oo kaleeto kooxda kubadda cagta man united dexdii kun ugu dambeysay waxay kambaa ku sameeyeen kooxda kubadda cagta breford laba waxay laba ku garaaceen kooxda kubadda cagta sheffield united waxay hal gool iyo waxba ku garaaceen kooxda kubadda cagta copenhagen marka waxa weeyaan laakiin kulanka waxay isku diyaarinayaan derby manchester waa kulan xiiso badan waa kooxda kubadda cagta manchester united weliba kooxda kubadda cagta mancity ay wada ciyaari doonaan kulankaasi wuxuu noqon doonaa kulan aada u xiiso badan oo waxa weeyaan waxay ciyaari doonaan kulanka toddobaadka xiga super sunday sagaalabaatanka october iyadoona kooxda kubadda cagta united garoonkooda ay ku qaabili doonto traford kooxda kubadda cagta mancity markii ugu dambeysana kooxda kubadda cagta mancity iyo weliba kooxda kubadda cagta munited wada ciyaaraan waxa weeyaan garoonkan ama garoonka garoonka weyn ee munited ku ciyaarto traford waxa uu ahaa afar iyo tobankii january markaasina kooxda kubadda cagta munited ayaa labayahal ku garaacday kooxda kubadda cagta mancity marka waynu arki doonaa caawana haddii kooxda kubada cagta aanirahda kooxda kubadda cagta muyna todobaadka soo socda haddii markaasi guul ka gaari doonaan iyadoona sidoo kaleetana eh, aad loo ammaanayo eh, ninka aadka u khatarta badan ee eh, golhay andri onana isagoo markaa dabcan badbaadiyey gool kulaad oo xili dambaa marka markaynu eegno kulmada kaleeto inter milan iyo weliba koox kubada cagta zelsburg aad aad ayaa loo hadalaya koox kubada cagta inter milan sanad kaleeto qurux badan ayay qaadan karaysaa oo markii la eego sidoo kaleeto kooxda kubada cagta bayr munigin iguna waa la ammaanayaa soddon kulan oo guruubiyada weli waa aan biitin lama garaacin kooxda kubada cagta bayer marka waxaa leeyahay bayer munig iyagu sanadkan waxaa leeyahay saddex kooxood ayaa jira sanadkan tartanka jamsli ku guuleysan karaya waa bayer munig sidoo kaleeto kooxda kubada cagta eh, real madrid waa koox kubadda cagta mancity saddexdaasi kooxood waa saddexda kooxood la saadaalinaya sanadkan tartanka james league inay meel fiican ka gaari karayaan ama ka guuleysan karayaanba waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha dool idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabeynana noola kulantay